wallahu yudaacifu wain hama dhegid wain hama huwa cabdigi hadii hemiyo bisayiatin toohun hemiyo koy suubi toohun isaro falam yacmal huwa cabdigin suubin ha sayidi bal saraka haw ilahay bakoreebe walaan sudaafaysan kataba allahu ilahay abtuge haas badala haw sayidi masuubin ogda ha badalahaa sayidi bedelta ilahay cinda indalaha menka abtuge xasanatan an abtuge xasanadaas kaamilatan kaamila ilahi n abtuge ahe walhun aheni kutabi ilahay dartisan kutabi ma ofa min allahin kutabi usoo sameeyi karo ilahay dartisan kutabi ma xasanad kaamila ilahay ngabtuge wain hama huwa cabdigi hadii hemiyo biha fi sayati hebdiyo hemiyo koy suubi ti hun suubi walaa suubiya waana facamila suubiyo ha sayidi kataba allahu ilahay abtuge ha sayidi abtuge sayatan haal erta sayid halinto waaxidatan e. waman jaa bisayi'a falaa yujza ila mila ata ilahi lanki humaatado soma koy ma lanjaaziya ilaa yeedila lanjaaziya ahay xugaama wuriyay xadiidka albukaariy imaam albukaariy wa muslim na wuri fi saxiiheyhima saxiixay bukaariy wa muslim muslim i bukaari lamida saxiiya wuriye bi hadi sana e. ka wuriyadi alcuruf curufsan musanifka qaala almusanifu raximah llahu mer hadis meelaka dhamaaday hadis musanifka kadarsaday fandur firi ya aki walaalkayo fi diini walaal ikaleho firi wafaqana allahu ala nawaafijiya wa iyaaka adiib ala nawaafijiya ilaa cadiimi lطf illaahi ilahay naxariistiis weynantiya firiwa ilaa cadiimi lطf alla naxariistiis weynantiya firi wataamal eedan fir firi tadabur eedan tadabur haadihi tan fir firiti alalfaada alfaadan ee fir firi wa gawluhu gawl nabiy nabo fi lxasanati kagooli cindahu cind allahi kagooli ishaaratun a kasugnaadi goolkaas ila lictinaayi indaryeelow biha bilxasanati lindaryeelow yala ishaaraay ilahay agtisakiyaaleha makoodhon daryeel saasa ka dhigan wa gawlu gawl nabi naba golshay kaamilatan kagooli litaakidi adkaayaw yan sugnaatay xasanatan abtuge kaamilatan adin adkaayaw i wali shidat lictinaa'i daryeelow darsanaanteed yan sugnaadi wa kalimo xasanada helkinyaal kaamilaka eri wa eedinka daryeel saasa ka sugun mana wali shidat daryeelow darsanaanteed biha bil xasanati xasanadeedalan daryeelo yaka sugan waqaal lahu waqaala nabiy naumay ka golay sala lahu alayhi wasalam fi sayiati umaatadii marki kusheekoyahay alati sayidaas oo hama huwa shaksiga hediyay biha bisayiati uma taraka huwa shaksu kutabay ha sayid kutabi rasuulka may kagolaysa waqaala nabiy may kagolay kataba allahu ilahay abtuge ha ay badalaha sayidi musubina bedelshi cinda indalaha in abtuge xasanatan abtuge xasanadaas oo kaamilatan faadkada nabiy nabag adkaayo fakada lah ama fakada nabi lamad ba jira fakada nabiy nawag adkaay ha xasanadi bikamilatan aka adkaay wain camila huwa cabdigi hadi suubiyo ha sayiidi oo humaatidii suubi kataba lahu ilahi abtuge ha sayidi sayiatan lang abtuge sayidaas waaxidatan halinto ay bes yan wal adkaay faakada nabiy nawag adkaay tagliilaha tagliila sayiati sayidaas yaraayowsha ilahay may ka adka rasulka may ka adkaay biwaaxidatan halinto la salka adkaay walam yuakid huwa rasuulka ma ama walam yakid huwa ana ma askayne labada lamir bijira ha sayidi bikamilatan kamilatan maka askayne biwaidatan maka falxamdu fasanaa ljamiil faali wanaagsan walmanatu wnicmatu nicmiye lilahi ilahi sugnaaden wa ilahi iyo nicmiyo fadla isku macnaha wabilahi tawfiq subxaanahu ala dahirsanaaday laa nuxsi naxnu nun kooba korna sanaan faala aleyhi ala lahi ilahay korshay faalanka kooba kor ahe laa nagdiru awoodna macshar alkhalaaiq iyo khasisaane an nufniya alayhi tanaan muwafiyan binicmati min nicamihi wa wabilaahi watawfiiq wabitaysirihi taysiirilahi alla fududaayo sheeye atawfiiq tawfiiq hati wa alxadiiu thamin wahalaathun xadiiskii sodon isiyeedaad ruwiya may la wuriyey can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu abi hurayra may lakuriya gaal abi hurayra ninka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she may ka goole in allaha tacaala ilaahey gaala ilahay may ka goole man caada lanki lao li an haal in sugnaadi waliyan wila fakad aadantu ma ogaahiya humankaas bel xarbi harbi ogaahiye a wamaa tagaraba madhawaad ilayanantikee cabdi odoonkay bishayin shay mahinkadhawa shaygaas oo ahaba lijeelan badinyilayanantikee min maagilku jeelan badinyi iftarawtu alfarwel aleyh alaladika farwel wamaa yazaalu cabdi odoonkay mazuulaa yani yatagarab huwa cabdig ilayanantikee hindhawaado bilnawaafil sunyaalaha hinkadhawaado mazuulaa xataa uxiba ana ilaalku jeeladahu cabdig faida axbabtu hadani jeelad huwa abdogi jeeladoon kuntu an haade samcahu xaafida samcihi samilabdi odoonkasoo samishay ki xifdi ahaade aladi samagaasoo yasmacu labdu odoonka dhego bi bisamci wabasirahu waxaafida basari basari labdi odoonka basarshaki xifdi ahaade aladi basarkaasoo yabsuru huwa cabdog aragaw bi bilbasar wayadahu waxaafida yadi yadi labd odoonka yadiski xifdi ahaade alati yadaasoo yabdisho odoon gobodaw yani waa kay biha yani bilyadi yadi walka gobodaw warijlah waxaafida rijli rijl abd odoonka lutiskiibriya ahaade alati rijlidaaso yamshi cabdu odoonka dareero biha birijlka dareero wain saala hu cabd hadii suaaloniyan suaal la ucdiyana siya siya hu cabdil siya walain istacaad hadii oo bedbaad dalboniyan la uciidana bedbaadiya hu cabdil bedbaadiya wama taradadto xadiisi meelaka dhamaadayan male rawama yuriy xadiiska albukaariyo walyar yashaaraaka daray wama taradadtu an mataradun an shayin an ficli shayin shay ficil shay maku taradud ana aniba faacil faacil shay shaygaasi falaw ahaa taradudi ka taradudi ana taradudka oo kale an nafsi mumin mumin naftis yani ku taradudo yakra huwa muminka almawta kaadaw waana in adig akraw may kaaday musaa'atahu musaa'at alabdi adoonkasa yani waa kay humaat muminka humaatayo shay kaaday rawahu lbukhaariy an abi hurayrata radi allahu taala canhu abi hurayra mayl kuriye qaala abu hurayra nika gool qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka may ka goolay in allaha tacaala ilaahey qaala huwa ilaahay may ka goolay man caadaa lanki o laytumo lii ana haal in sugnaadi xadiisulqudsu man caadaa lanki o laytumo xadiisulquds may buaha allah hadal sheeyu jibriila kolkan rasuulka isheegi sala allahu alay wasalam man caadaa lanki o laytumo li an haal in waliyan wile man itakadahu caduwan lan wiliga e lanki o odowka weelda riwaayadaasima jart man ahana li lang ali lanki yaso li an hali sugnaadi waliyan muhaanka waa dhido yaso an dirifo ool i ficilin ka dhibaatan jeyso riwaayo raasina jer man adalla lanki dulaayo li an hali sugnaadi waliyan riwaayo kale raasan jer man aadaa lanki dhib li an hali sugnaadi waliyan fakad istaxalla maxaarimi adi tan hadinin yaalimey man caadaa lanki loodhayton li an hali sugnaadi waliyan wila fakad aadantu ma ogaahiyay humankaasoy bilxarbi xarbi ogaahiya ilaah dalku suge oo weligay loo laytimime ogaahiyey xarba diyaaran haado xarba may kulaazime hilaaga kulaazime hilaage falyaxdar linsaanu lanki insaanka ahi hidigtoonaday weligina lanki ahimal og min atacarudi inbambahawka hidigtoonaday likuli muslimin a qof kasta muslim aylen weligi walgari qof kasta muslim eba dhigshay inaadan bambata kudigtoonaawsi oo ilahay cabishay kinkakoyna mana bacd lcarifin ma erena iyaaka wamucaadaata ahli laa ilaha ila lah maykinku digey ini ada ahlu tawxiid ahlu laa ilaha ila lah dadka laa ilaha ila lah hlan eh ini ada laolaytan tokin digey lawali faina lahum yomay ahlu laa ilaha ila lah min allahi tacaala alwilaayata walcaamata lain wahum awliyaa llahi wain akdawha gafeen waja-u biqurbaati lardi arada mugiyaalsha bikadaayaablakoyana hadii ilahay bnisharay weelan yani wa kay saas ilahay ma in lakooyay dembigiyalakooya mitlsha makfir an kalku isku badbaadila lambahlu tawxiid ah. sidii ay xarbisheedin kubadbaad wamaa taqaraba yani mahadhawaada alla subxaana wataala hadalahay adisulquds ilaya nasikee cabdi adoonkay mahayn ka dhawaad bishayin bicamalin amal mahayn kadhawaad shaygaas oo ahaba lijeelan badinyi ilaya nantikee linjeelan badinyi mimaagi liinkujeelan badinyi mima min adai ma shay gudashidis liinkujeelan badinyi iftaradu ana kafarluel adoonkay wal ana kafarluel yali inkajeelan badiyi inusa hinka dhawaado oo waajibaadka waajibaadka sali inkajeelan badiyi waay wal ilahi ana hinka dhawaado adoonka laakin cibaadadii sunadiina wamaa yazaalu cabdi yeeri alla subxaana wataala odoonkay mazuulaa yataqarabu dhawaado ilaya antika ilaa fadli wamafirati han dhawaado binawaafili bificliha ficli nawaafili sunyaalo falawsha hinka dhawaado faraili zaaidse suna suubiya hinka dhawaado mazuulaw xataa uxiba ana ilaa an kujeeladaw hu cabdi odoonkay kujeeladaw si cibaado laylankaan badiya suna len badiya n badiya waajibka wal iskala jaror laakin sunadii ala badiye lamba sidi insha deeri sunadii si lankan badiya n badiya kalkun ani jeelada war ilahi subxaana wataala jecelkee deeri lanka hadii jeeladoon beswa fa idaa axbabtu hadii ani jeelad hu cabdi adoonkay kuntu anaade wari alla subxaana wataala samcahu xaafida samcii samilab adoonka soy dhigaa maqal in xifdiya ahaade aladi samcagaasoo yasmac lcabdu dhegow bi bisamika dhego dhego walka dhegaan xifdiye kheerna walkalmarugusdaa wa basara waxaafida basarihi arag shayka in xifdiya ahaade aladi basarkaasoo yubsirus aragaw yubsir aragaw bi bilbasar hindho walka aragaw nang xifdiya hindho shay walkheer ma walkalmaka aragaw wayad wayadahu waxaafida yadi yadi lcabdi wayadahu waxaafida yadi yadi lcabdi adoonka yadiska in xifdiya ahaade war ilahi alati yadaasoo yabdishuhu cabdiga gobdow biha bilyadi ka gobdow alintis nxifdiye melma bilher ma melkal makasaabado warijlahu xaafida rijli lutiski nxifdiya ahaade alati rijladaasoo yamshi huwa cabdika kasocdaw biha birijli kasocdaw lutus kasocdawn heren kasocday ani lutusan ilaaliyo meelo sharte ani kureebe melkas aning ilaaliyo hadii an jelado maxabada helo wala wallahi lacizati wajalaal ilahi si dhaarda lacizati wajalaaliya ka dhaarday in saala huwa cabdigaas hadii niyan wal oo dalbado amar adduunye mis amar aakhir oo dalbado saalani hadii isuaal layl walili suaala awa maxduuf yani kolkan yani saas a may faaidooyey taqdiim ma yaraan culamadu xadf lmacmul yufiid lxasra macmulka hoob laad xasri faaidooye hadii isuaalo wala suaala awa walhadafi ma aha caamala rijeel wal al wala isuaalo addunya akhir wali hadal la acdaytu la acdiyana siyay oo siyay hu cabdigaa siyay la ujiibana dacwatahu togdis ajiibe wa ucdiyanahu siyay aladi dalabahu wasalahu wali suaalay oonay oo dalbadina siya wala in lawalahay lacizati wajalaaliya kadhaarday in istacaada hadii bedbaadiyo dhalabo nian oo bedbaadiyo dhalabo wali haadam waliskoobsada ilah oo bedbaadiya la uciidana ana ana bedbaadiyay bedbaadiyay cabdigaas bedbaadiy la ujiirana bedbaadiyay bedbaadiyay cabdigaasay bedbaadiyay xadiikan kan mayb wa jaamicun bayna asharicati walxaqiiqa shariice ay xaqiiqiya jamiye xadiidkan sawaawaanmay wuriyay xadiidka albukaariy bukaariya fi saxiihi raximah llah iya kawuri wa alxadiiu taasic wahalaaثuun an ibni cabaasin radi alahu taala canhuma ana rasuula lahi sala lahu alayه wasalam qaal in allaha tajaawaza ila